بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii soddon iyo koobaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya lidarimi raxmat اllahi tacaala calayh baabku waa baabkii labiyo tobnaad baab اlاxtijaaji lilqur'ani anahu hayru makhluuq imaamku wuxuu soo dhammeeyey baabkii kan ka horeeyey oo ku saabsanaa hadalka ilaahay si guud qur-aankuna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii yahay buu ka soo hadlay hadda wuxuu u gudbay sifo ilaahay inuu qur-aanku yahay oo kalaam ilaahay ah xagganna aan la abuurin oo uu yahay kalaamullah hayru makhluuq in loo xujaysto adiladiisii baabkaa wax laga tilmaamo yuu sheekhu u jeedaa isagoo koobaya hadalka qaala abu saciid raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi abu saciid famin daalika xujajkaa waxaa ka mid a ah, ama ixtijaajkaas ma akhbar allahu tacaala fii kitaabihi wuxuu ilaahay ka sheegay uu ka soo tabiyey kitaabkiisa gudihiisa can zaciimi haaulaa'i alakbari jahmiyada odaygoodii weynaa wuxuu rabaa inuu waliid bin muqiira uu sanka u geliyey iyo wa imaamihim alakfari iyo odaygu imaamkooda u gaalsanaa gaaladaas sii kala gaalsan buu leeyahy sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh alladii kaasoo iddacaa awala markuu horraysaba sheegay annahu makhluuqun qur-aanku inuu makhluuq yahay axadka u horeeyey ee kalaamka ilaahay waa makhluuq oo waa uun la abuuray oo la uumay weliid bn muhiru ahaa way almakhzuumi odaygaas oday carbeedoo quraysheed buu ahay oo reer bani makhzuuma nin marka magac iyo maal iyo sharaf ku leh fii quraysh buu ahaa nin kibrey buu ahaa xoolo badan saddex-iyo toban wiil buu dhalay baa la yidhahdaa oo islahana qaaday oo geedka wada fadhiisatoo ka talisa faraska iyo gulufka iyo weerarkana ka qayb qaadata toban wadaaddaa ku qayda adugu ama saddexiyo toban ha noqdeen ama toban wiil ha noqdeeni gabdhihii lama tirinayo carab gabdho ma tirsata hadda la soc waa culaab iyo culays saaran iyagu gabdho ma tirsadaa marka tobankaa wiil saddex baa ka islaantay khaalid iyo hishaam iyo camaar siirada hadda ku barateen baan u malaynaya inta kale marka maysan islaamin wa huwa eh, kaa odaygaasi gaalnimada ku gaamuray alwaxiidu waa midkii madiga ahaa ama keligii ah wasmuhu lwaliid almugiira magaciisuna wliid mira faahbar allahu tacaala can ilkaafiri dacwaahu fiih gaalka asaga ah ilahay wuxuu ka soo tabiyey inuu qur ku sheegay inuu makhluuq yahay uma subxaanahu wa tacaala ankara calayhi dacwaah ilaahay baa ku diiday oo ku dafiro ku diiday sheegashadiisii iyo sheekadiisa raqiiska ahayd waraddaha calayh waana ku celiyey wawacadahu naara naar bun ilaahay ugu goodiyey gaalkaas in iddacaa <clears throat> sheegto mar dambe ama uu sii wado ana qowla allahi qowl bashar hadalka ilaahay inuu la mid yahay hadal bini aadam ama hadal bini aadamba uu yahay ana qowl اllahi qowl اbashar soo idima dhigno maxaa idin qoran aniddaca haa iniddaca miyaan akhriyaanuhu aniddaca inuu sheegtay awgeed buuna waa tacliil markaasi inuu sheegtay awgeed buu ilaahay naar oogu goodiyey eh, anna qowl اllahi qowl اlbashar qowlka ilaahay inuu yahay hadal bini aadam waqowluh qowluh weedhi gaalkaasna waa maxay ilaahayna ka soo tabiyey in haada ilaa qowl اlbashar qur-aanku ma aha buu ihi waxaan ka ahayn hadal aadame wa qowlu haulaai اljahmiya ama wa qowluhu ay qowl waliid in haada ilaa qowl bashari uu yidhi iyo wa qowlu haulaai اljahmiya iyo kuwa jahmiyada warkoodu ay yidhaahdeen huwa makhluuqu waaxidu waa isku mid buuri waliid muxuu yidhi in huwa in hada ilaa qowl اlbashar jahmiyana maxay yidhaahdeen waa kalaam makhluuq ah wax u dhexeeya ma jiro waa isku mid laa farqa baynahumaa wax u dhexeeya ku kala tagsan yihiin ma jiro wuxuu imaamku rabaa asalkii aad usuul fiqa ku barateen buu isticmaalaya alilxaaq binafyi اlfaariq baa la yidhahdaa alilxaaq binafyi اlfaariq baab اlqiyaas baa lagu daraaseeya hadde wuxuu leeyahay labadan shay cilo jaamica looma raadinayo waa inaad labada shay wax cilo jaamica u raadinin halkaaba aadi maysid kan waa asal kan waa farac waxay wadaagaan ciladaas dhihi maysid waxaad leedahay labadan shay wax udhexeeya ma jiro mar haddaan wax ay ku kala duwan yihiin iyo waxay ku kala weydaarsan yihiin uusan jirin isku xugum ka dhig isku meel la mari kaa xugumka la siiye kana ku dhaji marka alilxaaq binafyi اlfaariq baa la yidhah hadduu marka nafyu اlfaariqu uu qaci yahay yaqin yahayna qiyaaskaada waa qiyaas qaci ah hadduu yahay manuunna waa qiyaas dani ah fabisa taabic wa bisa mabuucu kuhi taabica ayaan daran oo malagii galay oo dijhamiye ah wabisa mabuuci kii la raacahayana isna malagiibaa galo odaygii weliid ahaa ah saasuu imaamku leeyahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi darnii waman khalaqtu waxiidan sukaa yadaa aniga midka aan keligii abuuray yani darni markaad leeda sidiisuba iska anigiyo hebel isku haya dhaaf aduu danahada qabso ninkaaya anugu dhexdayda ka bax wey marka ilaahay subxaana nabigiis wuxuu ku leeyahay darni waman khalaqtu waxiida iskaga kaya tag ani iyo axadkii aan keligii abuuro waxiidkaas marka wadaaddaa ilaahay u celiyo oo marka xaala kownihi waxiidan aan keligii abuuroon cidna ila wadaagin yidhaahda nimanna weliid bay u celiyaan arka un khilaaf badan baa ka taagani haddii weliid loo celiyo waxiidku muxuu uga jeedaa madibu aha waa la sheegay oo xagga waalidkii dumar mooye ragba lama dhalanin dhan wadaaddaa yidhi wadaadda waxiidda waa maay asagoo mutaxanoo murya gacan ah ayaa adduunka la keen oon maal lahayn oon magac lahayn oon awlaad lahayn bal qaawan ayuu soo dhacay soo sidaa maaha markaasaa caalii karinaya haweenku qabanhaya waa taqaanaan kadibna waxuuba gaadhay inuu iswaalo ilaahay fafanto iyo kitaabkiisa iyo qur-aankiisa ayib adugu hawlo badan waa la sheegan ka socon ilaa darni waman khalaqtu waxiidan wajacaltu lahu maalan mamduudan oon u yeelay xoolo fara badan isagoo keligoo mudhay gacan u yimid adduunka haddana ilaahay nicmo iyo maal buu wa baniina shuhuudan iyo wiilal goob fadhi ah oo geedka hadal ah oo gaashanqaad ah oo keligoodba ciidan duulay ku filan ba haddana la siiyey maal iyo wiilal wamahadtu lahu tamhiidan markaasaan weliba haddana u balballaadhiyay adduunyadii ee basadtu lahu tabsiian wey waa loo waasiciyey quraysh magac buu ku dhex leeyahay fartuu ku adeegahay ku talinhayaa qorayshoo dhan baa ka amar qaadan maxaa tihi welido baa laleeyahay marka adduunyadoo dhan baa u socota carruurtii waa kordhahayaan xoolihii waa kordhahayaan magacii waa socdaa daadiisii waa sii socoto geedku ka talinhay wamahadtu lahu tamhiidan idan maxaa ku xigay uma yaطmacu an aziid waliba wuxuu qudaraynhayaa in loo sii kordhiyo adduunyada iyo sharafta iyo magacaas ilahi wuxuu ihi kalaa innahu kaana liaayaatina canida socon mays tamhiidkaa ma soconayo iyo masiidadaas kalaa inay sii socdo iska badaaya malagii baa galay maxaa yeelay aayaadka rabbi buu diidoo dafiray taa marka waa tacliil ziyaada dambe ma jirto halkaasay ku xidhmaysaa wixii intaa ka dambeeya cadaab adduunyo iyo ciqaab aakhira iska sugeey culamadu waxay yidhahdaan jamaca min ataabiciin bacd xataa bacd saxaaba maalinka aayadda ay soo degta baa ugu dambaysay wax u kordha dad iyo duunyaba iyo magacba bal waxaa ku bilowday minis baa ku bilowday wiil dhinta xoolo yaraada isaga cudur nabiamed ku dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inahu fakara wa qadar wuu ikiray fikirka maxaa keenay culum waxay leeyihiin bacdu ahli tafsiir oo waliba aaaar badan guuriyaan maalin buu la kulmay nabiga markaasuu nabigu qur dul akhriyey sal lla alay wasalam baa galay odaygooda carbeed oo luqada yaqaanoo fasiixo oday aweey kala garanaya sheeka barlayda iyo hadalka xikmadda le wuu wuxuu kaloo garanaya hadalka xikmadda laha carab xurmayn jirtay hadalka ka qiimo badanee ka sarreeya ee baabiyeena wuu markaasuu waa la taabtay baa l waxaa ku dhibcay wuu danqaday markuu danqaday abubakr u tega asagoo raba inu islaamaba abulahab iyo abujahloo meelahan wareeghay waa mooryaane meelaha wareegayso adeen laga shaqaysan karin bo adan laga islaami karin ayaa arkay wadaadkii weliid ahaa waxaa la weliidow wadaadku wadaad shaydaan u noqda islaamna u noqdaay marka welidow waxaa la yidhi quraysh way ku cadhaysan tahay meesha ka bilaaban bal u fiirso xoola lagaa gooso ma dhihi karaan alasaaba ka xoolo badan quraysh baa kuu hanjabaysay labaatan wiil baa yaa gurmanaysa laguma hanj sumcadda laga weerar nin walba meeshuu ka wiiqan yahay gaaladu u yaqaanaan ibliis baana baray baan u malay nin walba meeshuu ka taag daran yahay ka taabanaya ninkay sumcaddu dhibta ee sumcaddu ay ku weynta waxaa laga taaban warkaa haddaad ku hadasho he bas shaarkaa kaa dhixi xumamaddaa kaa dhixi marada in lagugu qabtad u baahanta kay ogaaday inuu fula yahay w waa laleeyahay w kugu dhacd arki doontaa barumalay baa sheega noocyo badan sida waa la daraaseeya daraasad nafsiyaa jira oo dadka la baadhay ee ka soco marka waxaa la yidhi welido masaasaad yeeshay qoreysh way af way kuu xanaaqsan maanta wixii ka dambe odayba kaa dhigan mayso war maxaan sameeya dhib baa dhacay wuxuu waxaa la yidhi qoreysh waxaad ku raalligeliso oy kaaga qanacdo waa inaad la timaado ood ku sheegto maxamed iyo wuxuu wato markaasuu waa balanfikir ii kaadiye wakti isiiya marka inahu fakara wa qadar waa sidaa warkii qurayshuu ku qancin lahaa nabigana dhulka lala jari lahaa buu raadinhayaa inuu nabiga dhulka la geeyu rabaa uu la jaro qurayshna ay tidhaahdo ay suulka u taagto kadibna u sacbeeyaan hawlihii uu doonaya intaa wey ay ayadda marka qisadaasuu sheeku ka hadlaya ilaa qawlihi tacaala uma cabasa wa basara kadib wejiguu kuduudiyey markaasu haddana yuu isku sii qabtayba basarka iyo cabuusadu way kala daran waa inaad wejiga yar urusaa yaa la ama cabasadu laakiin basaradu waa maxay waa markaad ka sii darto oo wejigaadu muqatab uu noqdo oo intaad weliba kuduudo oo guduuto u ay kaa muuqato lacnadu ay kaa muuqataa la yidhah kala daran tahay ilan meligii galay wixii ilahay ku lacni lahaabuu u fikirhayaa ayib nabigana u cadhaysan yahay uma adbara can اlxaqi waacrad go-aan buu qaatay wastakbar haddana waa kibro isla weynaaday faqaala wuxuuna yidhi wuxuu maalme la fadhiyey uu la ducanhaya fool baa in haada ilaa sixrun yudar bu maba aha ui eh, qur waxaan ka ahayn sixir la soo guuriyo yuar ee yunqal can mutaqadimiin ummado hore iyo yuhuud iyo iyo muxuu aha kashdaaniyiin iyo balcaamiin laga soo guuriyaabu eedaradaasuu la kacay in haada ilaa qowl bashar ma aha buu ihi qur-aanku waxaan ka ahayn hadal bini aadam sauslihi saqar waxaan gelin doonaa naarta saqara la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi asagoo weynaynaya naarta ayadaa tafkiim wa tahwiil ay mudan tahay wamaa adraaka maa saqar maxaa ku ogeysayay saqar waxay tahay ayib laa tubqii walaa tadar lawaaxatu lilbashar calayha tiscata cashar imaamku wuxuu ihi yacni ilaahay wuxuu ujeedaa muxuu ahaa aayaddan iyo goodigan iyo waciidka ku dhacay odaygaas annahu laysa biqowli اlbashar muxuu uga jeedaa sauslihii saqar wey weedhaabaad eeday wey eeday in hada ilaa qawl اlbashar waciidkaasi laga ratibay fal horeeyey wa idinka usuulka ku soo maray hadii labada shay ee laysdaba dhigayo wax munaasabaa aysan ka dhaxaynin cillaba uma noqon karto waciidkan hadduu falkaa hore uusan cillo u ahayn oo asagu uu yahay waa xukun waciidku waciidkan dambe sawsliyihi saqar waa xukumkii la marin lahaa kuna dhici lahaa weli maxaa ka horeeyey fal ah in hada ilaa qowl bashar idan waa maxay cilada aada waciidka ku mudato waa inaad tidhi qur waa hadal bani aadam marka munaasabadaasa ka dhaxaysa kama daca waliidu welisu u sheegtay walaakinahu qowl اllahi caza wajal qowl bashar ma aha siduu weliid sheegaye waa qowlkii ilaahay weliidna wuxuu ku mutay weedhiisii cadaab iyo naar haddaba hadduu weli taa mutay buu kule imaamku annaguna jahmiye waan tagfiirinaynaa naar bay sayaslowna saqaraan leenahay limaada alqur'aanu makhluuq bay yidhaahdeen alqur'aanu makhluuq waa cilaة اlxukmi oo ah in la gaalaysiiyo ama naar loo xukumo ah sida ilaahay subxaanaه wa tacaala weliid naar oogu xukumay sauslihi saqar wamaa adraaka ma saqar wuxuu eedayna waa maxay cilada ku kuntay in hada ilaa qawl bashar saasuu sheekhu ujeedaa faxadaana abubakr bn abi shayba xdana ibn numayr xadaana ismaaciil ibn ibrahim bn muhaajir qaala samictu abi yadkuru can mujaahid ibni jabrin amaki fii qowlihi tacaala darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maala mamduuda wabaniina shuhuuda qaala wuxuu hi mujaahid dalika اwliid ibn اmir اmaqzumi wey odaygaa waxiidka la sheegahayo waa wliid ibn mir اmaqzumi wاlmaal mamduudna alfu dinaar kun dinaaroo dahaba u lahaa wey xoolo de kun dinaar xilligaa ninka haystaa adduunkaba maanta ninka oolo badan wey kun dinaaroo dahaba ayb ah. kun dinaaroo dahaba ah, waxaa wey hadee dinaarkii waa maxay halkii dinaar waa afar garaam iyo waxaan bar filhayaa boqol labaatan sharig inuu isku dhufto hadda in ku dhufto malaayiin wey wlbanina shuhuudna waa maxay casharau baniin casharatu baniin halkii garanba hadda waxaad umadda ka siisan soo maaha meeqa afar kun baa mise ka yar shan buu marhaya shan kunoo shilin buu marhaya halkii garaam halkii diinaarna waa afar garaam iyo boqol labaatan iyo shan riigo afar garaam bayntee boqol labaatan iyo shan riigo ku dhuftaa maxaad ku dhufanaysaan kun an kun oo maxaa soo baxaysa iyo ka badan oo garaam ku dhufto marka an kunoo shilin lacag malaayiinow marka waxaasuu la fadhiyaa odaygu washuhuuduna casharatu baniin wey wiilashii tobanka ahaana xoolaha lagama hadla odayga keligii baa laga hadlaaya qaala wuxuu ihi mujaahid falam yazalin nuqsaanu fii maalihi maalkiisa inuu isdhimayo muusan ka zuulin iyo inuu baaba ahay iyo waladu ubadkiisiba xiina goortii takallama bimaa takallama xataa maat maalinku ku hadlay uu yidhi in haadaa ilaa qawl bashar diinkana weeraray ayaa xoolihiisii asaga maanisba ku bilowdeen waana ku baaba'ay meesha wey waa atar fiican weeye sanadka dacfi baa ku jira yar laakiin duruqda wadaadka hoosta ku sheegaya ku filan sidaa hadda uu sheegay baa laga reebay atarra badan inuu soo yeelo qaala abu saciid wuxuu yidhi kadalika saara liatbaacihi sidaasaa u dhacday oo qabsatay buu i wixii raacayna oo jahmiyu u jeedaa aladiina kuwaasoo talaqafow qaatay minhu min wliid hadi اlklima kelima maa alqur'aan makhluuqa wakadalika saara liatbaaci khizyun yay iskugu kaa xidhan tahay hadda dulli baa u ahaaday iyo wa tabaabun halaag fii kulli shay min amri meel walbay far qaadaanba waa ku baaba'aan adduunku nabad hadday wax isku dayan wayba ku aafoobahayaanba meeshay maraanba khasaare iyo ceeb iyo baaba iyo balaaya kala kulanta waa wixii ku bilowday weliid wey mima yuxtaju bihi ayضa calayhi min kitaab اllah waxyaabaha loo xujaysan jahmiyo waxaa ka midoo kitaabka rabbiga xaggiisa ah qowl اllahi caza wajal qul lain ijtamacat اlinsu wاljin jin iyo insi hadday kulmaan nabi alla waxaad ku tiradaa nimankaas calى an yaatuu bimili hada اqur'an qur'aankan oo kale in la yimaadaanna jin iyo insi iskugu tago isku raaco isku gaashaan buursado laa ya'tuuna bimilihi asagoo kale la iman karaan lama iman karaan walow kaana bacduhum libacdin dahiiran insi iyo jin habay iskaalmaysteen waa istaageereen waxay dheen daksi ururi haan ma bujiye dheh haan la xidhiidhayoo daksi o dhan daksi adduunka jooga iskugu yimaado ma bujin karo marka tabartooda waa maxay dacfu aalibu wاlmaطluub marka waa sida si walbay yeelaan insi iyo jin hadday isu yimaadaan qur-aankoo kale lama iman karaan daqsi ururay haan ma bujiyo wa qowluhu tacaala baa ka mida xujooyinka nimanka ku dhacaysa kitaab ku sugan wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina haddaad shaki ka qabtaan inuu xaq yahay shayga aanu ku soo dejinay addoonka yagii moxamed ah sal اllahu alayh ali wasalam faatuu bisuurati min mili hal suuradaasoo kale la imaada wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah qolyaha idin marakacaayo inaad qur-aan fiican la timaadeenna keensada ayb in kuntum saadi